الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد ونرى أنه يحرم على المسلم قطعا موالاة الكفار waxay leeyihiin lajnadu waxaan arkaynaa inay xaaraan ka tahay qofka muslimka qaطcan muwaalaat kufaar gaalada inuu xigtaysto iyo waxubhum jacaylkooda ayaa xaaraana wa طaacatuhum iyo wa nusratuhum iyo wa icaanatuhum cala اlmuslimiin in la jeclaado in la aطeeco in loo hiiliyo muslimiinta looga kaalmeeyo waاtikhaadhum biطaanatan min duuni اlmu'miniin yeelasho laga yeesho saaxiib hoosaad muminiinta sokodooda ayaa xaaraana wa ana alwalaa'a lilkufaari maa huwa kufrun sariixun wa huwa almuwaalaatu taama walahu waa laba nooc mid ee kufri cad ah wa huwa almuwaalaatu taama ayaa la yidhaahdaa aw almudlaqa wahiy alatii takuunu calaa asaasi nusrati diinihim taasoo asaaskeedu yahay diintooda in loogu gargaaro iyo aw xubi milatihim ama shacayl diintooda la jecel yahay wa minhu waxaa ka mida maa huwa macsiya mid macsiya wahuwa maa duuna dalik wixii intaa ka sokeeya weeye wa taxqiiqu lmanaadaati almutanawacati fii hada albaab xaqiijinta yani cilooyinka lagu xidhayo arrintaas waxaa weeye kala duduwan fii hada albaabi mawquulu ilaa ahli اlcilmi wاlfatwa arrintaa waxaa eh, loo xisaaray oo arrintaa hawsheeda iska leh sharci ahaan dadka ahlucilmiga ah ee ahlufatwa ah waxaad masaa'ilkaa ka eegi doontaa kitaabulilimaam shaafici arqaamtuay eh, eh, ku qoran tafsir abari zaadulmasir ljawsi taysiir kariim ramanaan ilaa aakhirihi halkan waxaanu kusoo guda jiray saa socoteenba kitaabkii ama risaaladii manhaj اlictisaam bilkitaabi wasunna waxaynu kusoo guda jirray baabkii toddobaad waan xalaqadii hadda fadhigii shanaad way fadhigani alwalaa walbaraa baynu ku jiray mawduuca alwalaa walbaraaguna wataynu tilmaano waa mawduucda ugu adag ee asri hadda la joogo dhib badan ay ka dhacdo saa darteed in badan in la isdul taaga waa muhim waa in la fahmo baa meesha la rabaa halkan waxaad moodaa lajnadu inay leedahay muska usha ku dhufo wixii ku jira kasoo boodaye ay marka meelaha markii lagu dhuftay ushi meelaha qaarku la taabtay waxbadaba ka soo yaacay marka dad baa diidan muwaalaagu inuu qaybsamayo marka halkan waxaa la taafsiilinayaa oo ay culimadu taabatay muwaalaat laba qaybood inuu yahay muwaalaa qofka diinta uu kaga baxayo markuu la yimaado oo xidhiirka gaalada uu la sameeyey uu nooc oo muwaalaat ulkubra la yidhaahdo ama almuwaalaat taama Eh, ama atawali caamna waa la yidhaahdaa mawduucanna laba kun iyo koob iyo tobankii baynu muxaadaraad ka samaynay laakiin de in lagu soo celiyo mar kastaba waa muhiim si dadku ay u fahmaan marka waxaa weeyaan qaybtaasi waa qaybta kuwaad qaybta labaadna waa muwaalaa aan qofka diinta ka saaraynin waana muwaalaatu suqra ayaa la yidhahdaa qayb saddexaad oo iska tacaamul ah oo iyadu jaa-is ah wax kala iibsiga iyo ganacsi iyo isma isdhexmarka iyo waxaa noocaasma eh, waxyaabaha qaarkood iska bannaan marka qeybta koowaad daabitkeedu muxuu noqonayaa sida waxyaabaha noocan oo kaba kala tilmaamayo waxaa uun la eegayaa eh, erayadan sharciga ah ee diinta ku yimi eh, aimadii baa fasirtay nusuusta axaadiida iyo adilada fahamka aimada ka qaatay aimatu salaf siay ku fasireen ayaa laga qaadanaya marka daliil weyna wixii yeeshaan caqliyaad iyo luqawiyaad inaad wakti iskaga lumisan maaha marka aimadu way ka hadleenoo haddii muwaalaaga in liajli diin uu yahay oo nimankan gaalada ah ninkan u taageerayo jacayl diintooda uu jecel yahay ama maxaanku dhahdaa inay iyagu guulaystaan ama islaamku inuu duloobo inay iyagu muuqdaan jacayl noocaasa ama uu hiilin noocaa ugu hiilin noocaasoo gaalkii loogu hiiliyo kaa kufri baa la yidhahdaa ilahina wuxuu ley laa yatakhidu lmuminiina kaafiriin awliyaa min duuni اlmu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shay ila an tattaquu minhum tuqaata sheekh cabdiladiif bin cabdiraxmaan ibn xasan oo maxamed bin cabdiwahaab oo u ahaa kitaabkiisa alrasaa'il walmasaa'il mujalladka saddexaad safxadda sideed iyo soddon wuxuu leeyahay ina musama almuwaalaat yaqacu calىa shucabin mutafaawita minha ma yuujibu ridda kadihaabi اlislaam bilkuliya wa minhaa maa huwa duuna dalik min alkabair walmuxaramaat waa saddex labadaas u qaybsanaya mid rido keenaya muwaalaadka iyo mid maxay ah mid kabaa'ir iyo muxaramaad noqonayo aan la ogolayn aayadda markuu fasiray ibnu jarir aabari bal dhegeyso wuxuu leeyahi waqaala ibnu jarir fii tafsiirihi laa ttakiduu ayuha almu'minuuna alkufaara dahran aw ansaaran tuwaaluunahum calaa diinihim yani aad weli ka dhiganaysaan diintooda aad ku weelaya dhigaysaan oo watudaahiruunahum calى اmuslimiina min duuni اlmuؤminiin watadulluunahum calىa cawraatihim waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay yani bidalika faqad bari'a min allahi wabari'a allahu minhu biirtidaadihi can diinihi wa fi اlkufri marka taas waa waadix oo inuu ku fasirayo nooca tawalliga ah ee riddada ah oo diin ahaan dadkii gaalada in loo raaco loo jeclaado waxaa loo daliishanayaa yaa ayuha aladiina aamanu laa tatakiduu yahuuda wanasaara awliyaa bacdum awliyaau bacd waman yatawallow minkum fa inahu minhum daahir bnu cashuur wuxuu leeyahay waqad itafaqa culamaau sunna calaa ana maa duuna ridaa bilkufri wa calayhi min alwilaaya laa yuujibu alkhuruuja min alribqati alislaamiya walaakinahu dalaalu cadiim wahuwa maraatibu fi lquwati bixasabi qudrati lmuwaalaa culamaau sunna waxay isku waafaqsan tahay in hadduu qofku ku raali noqdo gaalo diinteeda uu ku raali noqdo oo sidaa markaa kula shaqeeyo inuu qofkaasi diintii ka baxay ya yani wii ka sokeeye maya wixii ka sokeeya wixii ka sokeeya maa duuna ridaa bilkufri inaanu gaaloobeyn maa duuna ridaa bilkufri gaalnimo ku raali ahaansheeda wixii ka sokeeya laakiin waa baadinimo weyn oo kabaa'ir dunuub iyo kabiire aada u weyn marka maraatibna way leeda waa bixasabi qudrati muwaala marbaasay tahay ibn caiya muxarar kitaabkii caynkaas ku sheegay waman tawallaahum bimuctaqadihi wa diinihi fahuwa minhum fi اlkufri qofka caqiide ahaan uga wali yeesha iyo diintooda fahuwa minhum fi اlkufri waاstixqaaqi الniqma wاlkhuluuda fi الnaar wman twallaahum bafcaali min alcadi wanaxwihi duuna muctaqadi walaa ikhlaali biiimaan fahuwa minhum fi lmaqti wاlmadamati اlwaaqicati calayhim wacalayhi haddiise waxoogaa garab u ka dhigto oo laakiin arrintaasi dee iimaankiisii aanu bedelin xagga markaa cadhada iyo dembiga iyo kiiska ayuu kula jiraa ayuu kula jiraa ibn اjawsi baa caynkaa le waman yatawallahu minkum fainahu minhum fii qowlaan axaduhumaa man yatawallahum fi اddiini fainahu minhum fi اlkufri yani qofka diin ahaan wilaaya waa yeesha waa minhum fi اlkufri waثani waman yatawallahum fi اlcahdi fainahu minhum fi mukhaalafati اlamr haddiise uu ballan iyo siyaabo kale ula shaqayn iyo adduunku doon iyo waxay tahay waxa weeyaan waxay noqonaysaa waa mukhaalafo waxaa ka mida ah ragga arintaa ka hadlay sulaymaan ibn cabdilaahi ibn maxamed ibn cabdilwahaab oo taysiir casiisilxamiidka waa sheekhale waa raggii ku abtirsanaya awlaad maxamed cabdilwahaab kitaabka durar asaniya mujaladka sideedaad safxadda boqol sagaal iyo konton fain kaana muwaalaatum liajli dunyaahum muwaalaadku hadduu yahay liajli dunyaahum yajibu calayhi min altacziiri bilhajri waاladabi wa soo maaragti waxaa weeye mar haddii ay liajli addunya tahay waxaa waajib ah in qofkii la tacsiiro dee ma gaaloobin laakiin dembi buu ku jiraa tacsiir iyo ciqaab buu mudanaya wain kaanat almuwaalaatu liajli diinihim fahuwa miluhum hadduusa diin ahaan muwaalaaga iyo xiriir ka dhexeeya iyo jacaylku ay diin ka tahay waa ka mid waman axaba qowma xushira macahum weliba kitaabkiisa aad u qiimaha badnay addalaa'il fii xukmi muwaalaati ahli ishraak ilaa koob iyo labaatan daliil buu keenayaa oo ku caddaynaya tafsiilka ah masaladu inay saa qaybsan tahay oo madlaca kitaabka bilowgiisa hore wuxuu leeyahay iclam raximaka allah ana alinsaana idaa adhara lmushrikiina almuwaafaqa calaa diinihim khawfan minhum wamudaaraatan lahum wamudaahanatan lidafci sharin fainahu kaafiru miluhu yani qofka u muujiya gaalada muwaafaqo maalan karaystii buu ka dhisay maarata dhulkii muslimiinta isagoo ka cabsanaya mudaaraah iyaguu la mid yahay laakiin hadal tacliiq uu sameeyey xasan ibn cali cawaaja oo jaamicatu madina markii macalimiinta ka ahaa nawaaqi tawxiidka marku ka hadlayey wa xukmu sheekh sulaymaan buu yihi bilkufri calaa man adhara almushrikiina almuwaafaqa calaa diinihi maca alkhawfi laa budda an yuxmala calaa ana almuraada bilkufri alcamali taa waxaa lagu xambaaraya kufri camali oo ninkii isagoo baqaya buu dee mogtay nimankii baqdintu iyo khawfka taageerada ku bixinayo oo dee nooc ikraah oo kale noqon karaa waxaa laga yaaba taasi marka ayaana noqonin maxay kufrigii khuruuj miamilla ah marka isaga wuxuu sheekaas ku tawjiihinaya inay tahay kufri camali baa logu jecel markaasu adilo badan badana ka taxaya waxaa rag fara badan baa ka hadlay hadda inaan kulli soo wada suulno iska dhib badanta wuxuu sharxinayey sheekh cabdilaahi ibn cabdilcaziz alcanqari oo si qadan ragga qaarkood ay u fahmeen sheekha sulaymaan ibn cabdilaahi iyo axmed ibn catiiq iyo rag baa khalad ka fahmay muwaalaaga markay ka hadlayeen markaasuu tilmaamaya aayaddaas walow kaanuu yuuminuuna biاllahi wالnabiy wma unzila ilayhim ma اtakhaduu awliyaa walaakina kaiira minhum faasiquun faina almuraada bihi muwaafaqaة اlkufaari calىa kufrihim waa gaalad oo kufrigooda lagu waafaqo waidhaaru muwadatihim wmucaawanathm calى اlmuslimiin wataxsiinu afcaalihim waidhaaru طaacati walinqiyaadu lahum calىa kufrihim wاlmashaayikhu raxmat اllahi calayhim kaالsheekh sulaymaan ibn cabd illah sheekh cabdiladiif washeekh xamed ibn catiiq إida dakaruu muwaalaata اlmushrikiin fasaruuha bاlmuwaafaqa wالnusraةi wاlmucaawana wالridaa bafcaalihim faantum wafaqakum اllah raajicuu kalaamahum tajiduu dalika kama dakarna marka war waa inuu faahfaahiyo in ay dee masaajid kala duwan tahay oo had iyo goor wixii ku saabsan shirkiga iyo gaalnimadu ay noqonayso nimankan in lagu raaco diintooda iyo caqiidadooda wixii loogu hina wixii kale waxay noqonaysaa mawaalaad suqra ama mawaalaad maaragtay muqayada ayay noqonaysaa qaybta labaad waa almawaalaat اlmuqayada aw alkhaasa oo aanu qofku gaaloobeyn iyadu maxay noqonaysaa waa ninkani marka uu nimankan gaalada taageerada uu bixinayo ama wuxuu la wado qarad adduunu kaga doonayo muctaqadkiisuna uu wacan yahay gaalkiina uu necab yahay soo ma aragtid laakiin waxaa ku xambaaraya waa ka inuu taageero oo gaalada garab siiyo meelaha qaarkood ay tahay maslaxa shaksiya ay tahay ama khawf ama cadaawa dunyawiya wixii noocaasa ah. kaa waxay leeyihiin waa kabaa'ir waxaana kowkaa qisadii xaai bn abi baltaca qisadiisu maxayd xaai bn abi baltaca ya waa ti rasuulku intuu u sheegay dadka yidhi waxaan ku duuli doonaa qraysh baa lagu duulaya fatx maka warkaa la qariyo hadda markaa muxuu sameeyey qoraal buu sameeyey nimankii qraysh warra u diray haweeney u dhiibay markaasuu cali bn abi aalib yihi rasuulku dee waxy baa loogu sheegay cali ow adiyo miqdaad iyo zubayr baxa oo haweeneyda sii socota meesha rawdatu khaaq la yidhaahdo ka gaadha markaasaan fardi la soo carri bu mise haweeneydi halkay maraysaa dhab baanu siinaa soo saar waaad sido way diida ama dharkaanu kaa siibaynaa ama waad soo saaraysa naagta gaaladii way ka xishootay mogta in la jidkay la taataabto la qaawiyo markaay soo bixisa warqadii marka lasoo qaaday mise waxaa ku sugan xaadbin bartaca saxaabigii dhamayree badan ahaa oo qoraal diray oo u diray quraysh oo oo hadal u sheegaya sirti wixii dhacay maa haada yaa xaaib war waxay tahay arrintu xaaibow wallaahi maa facaltu kufra ya rasuul allah da rasulka haygu degdegin buu ihi nimankan kula jooga ee saxaabada halka joogaa nin waliba qaraabuu ku leeyahay meesha la yidhaahdo maka oo danahoodii wixii xoolahoodii wax u ilaaliya aniguse meesha qaraabo kuma lihi marka waxaan ihi haddii qaraabanimadaada meesha ku haysan warkaa yar nimanka siiyo siday xoolahaaga waxaad lahayd kugu kuu xeeriyaan oo wax taraan oo maslaxadu leeya soo maaha faasaa u yeelay markaasu wuxuu raaciyey wamaa facaltu kufran walaa irtidaadan can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam yaani gaalnimana uma samaynin diinta waan ka baxayn arrinta uma yeelin gaalnimo aan ka raali noqda islamnimo dabadeedna arrintaasi uma bixin <coughs> markaa rasuulku salawaatu ullahi wasala arrintaa u qiro sadaqa kun run idiin sheegay buu ihi run idiin sheegay marka horta arrintaasi horta muwaalaha ma tahay mise maaha ya see muwaala ku noqota ya warka waa ka bixiibade muwaalaha waa ta u adag in gaalada sirtii la siiyo muwaalaga waliba noocida mudaaharada ahayd waa mudaahara oo inoo socota mudaharadu ila maogtahay mudaharadu muwaalagay ka mid tahay mudaahara waa ta u adag baynu jiraa mudaaharatun mushrikiina cala muslimiin oo sheekh maxamed cabdiwahaabna naaqid ku tilmaami jiray aynu ka hadlaynaa yaani eh, waa waa meesha ugu daran in sirtii la bixiyo waa taageero ilo cadowga hadduu helo sirta waa meelaha marka ku guulaysan kara soo mogda marka horta arrintani inaan aan muwaalaagu marka hore mutlaqan ba kufri u ahayn bataasaa u daliila waayo dee markiiba lama odhanin waa ninka waa gaaloobaha la dilo waxaa weeye istifsaal buu geliyoo maa haada yaa xaaibu ku yidhi ya ya akusogi hadalka cumar kuso wadan hayga horboodin waayahay xaaib ninka la sheekh cabdiladiif wuxuu leeyahay fadakala xaaibu fi lmukhaaaba biismi اliimaan ila magaca lagu soo dejiyey ya ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu caduwi wacaduwakum awliyaa ya ayuha aladiina amanu soo marka soo galay iimaankii wasfi imanka soo galay Eh, isla markaa nahyigana de waa ku jira laa ttkiduu eh, sadaqakum run buu idiin sheegay rasulku waa yidhi sii daaya soo maaragte marka daahirka ayaddu waxa weeyaan eh, ninkani mumin buu ahaa ilahayna rumeeye shakiro kuma jirin lakin arrintan muxuu samey liqaradin dunyawiyin buu samey arrintan arrintuna way ku cadday qaradka dunyawiga ah soo maaragte waayahay waxaa arrintan imaam shaafici sida de hadda tacliiqaadka halkan ishaaraadka ku sugan mujaladka afraad safxadda laba boqol sagaal iyo afartan waad kugu taal kitaabka waxaa la weydiiyey eh, su-aal baa la su-aalay imaamu shaafici ninka mushrikiinta warqad u qora oo le waa ladinku soo socdaa waa ladinku soo gedinayaa hal yaxilu dalika damu wayakunu fi dalika dalaalata calaa mumaalaati mushrikiin ninkaa ma la dilayaa dilkiisu banakaas mada laa yaxilu damu man habata lahu xurmat اislaam ila an yaqtula aw yazniya halkaas ku hadlay cawrada dadka muslimiintoo la tuso gaalo la tuso iyo gaalkoo la ayido oo muslimka wax loogu geysto wuxuu leeyahy arrintaasi gaalnimo ma aha gaalnimo ma aha buuli waliba waxaa ijmaac ah inaanu qofkaa jaasuuska ahay aanu kaafir ahayn waa ijmaac jaasuuskan gaalaha taageeray ee taageerada bixiyey inaanu gaalahayn baa ijmaac ah dilkiisa ka warran alى qwl jumhur la dili maayo al qowl jumhur lakin aimada qaar qaba in la dilaya waa jira subant marka weyaan camalkani ila mogtaha camalku asal ahaan mar uu tafsiil galay oo noqon karo nooc nooc noqon karo in laysku cuno duubo hadda saga qaarkood say u wadaan ay leeyihiin hay kala saarinba haddii gaalaba la taageero oo hadal yar sheegi doona in la yihahdo naasir alfahad waxay ku lumeen dayarto ama ragga wax aqriya wuxuu qoray atibyaan fii kufri mancaana bil amerikan hadal caynkaas warka saare ah markaasuu saa wax usoo ururinaya hadalla aan maaragtay iska socda taa waynu ka jawaabi doona waxyaabaha noocaas oo dadka qaarkood ku lumeen marka hay kala wadin buu yihi wararka qaarkood mesha wa ka so qaataan waa halkaas hadduu halkaas halkaas halkaas sii socdaan haduu yahada xitaa oo ishaaro oo gacan siiyo oo biyo jidka ka waraabiyo oo waa gaal waa la dilaya waa gaal raacay taageero gaal waa murtad marka eh, waxyaabaha mishkila tagan waxaa weyaan tafsiil la-aantaasa dhibku ka imanaya de qofku hadduu qof usujuudo gaal hadduu usujuudo waa la yihahdo sanam ninka sanam usujuuda ka warran xalkiisa ya miyaa tafsiil la gelinaya leeyahay maxaad uga jeeda waaba sujuudaya ninkeeda ficilkaasaa ficil kufri haddii musxaf qur-aan intuu qaado qofku qashinka saa ugu tuuro maxaad odhanaysaa ficilkaas waa kufri marka waa wey ficilku aan tafsiil geli karayn mid tafsiil geli karaya marka adiladan wadniye kaas waa qalab waxaa ka mid a ibn xasm oo kale mujalad koob iyo toban maxallaha wuxuu leeyahay وأما من حملته أما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفهم من المسلمين أو على أخذ أموالهم أو صبيهم فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق ولا يكون بذلك كافرا لأنه لم يأتي شيئا أوجب qur'aan aw ijmac wuxuu leeyahay ninka leado hadalkaa ah meel igu sihaya haylaawi wuxuu leeyahay ninka la yihahdo ibn ibn xasm haddii ninkii gaalada intu soo kaxaysto nin boqoro meel haysta gaalada intu soo kaxaysta muslimiintu buu ku laayay gabtaa kaga saaray laakiin gaaladu isagay la socotaa isagaa meesha baawarka sare haysta isagay tabcu yihiin xaaladdu marka caynkaa tahay ninkaasi waa faasiq dembi weyn oo kabiira ku dhacay laakiin ma gaaloobin dee qur-aan iyo ijmaca kutusina inuu gaaloobeynaa ma jirto waxaad golaan doontaa marka ijmacu soo naqlinayo saaxibu tibyaan oo leeyahy ibn xasan baa sheegay isha ku hay markaa isha ku haya eh, wuxuu leeyahy eh, sheekh cabdilaiif ibn cabdiraxmaan kitaabka durarsanay mujaladku waa sabxada afar boqol afar todobaatan eh, ama weli waxaynu ku jiraa adilada qaybinta inay taqsiimka leedahay arrintu waman yatawallahum minkum fainahu minhum iyo qowluhu tacaala laa tajidu qowma yuuminuuna biاllahi walyowm اlaakhir yuwaaduuna man xaada allah warasuulah iyo qowluhu tacala ya ayuha aladiina aamanu laa tatakiduu aladiina اtakhaduu diinakum huzuwan walaciba min aladiina utuu kitaab min qablikum wاlkufaara awliya wاtaquu اllah in kuntum muؤminiin faqad fasarathu الsunة waqayadathu wakasathu biاlmawaalaati اlcaamati اlmuطlaqa soo ma aragti marka waxa weeyaan ha jeclaanina hadda maalan su-aal haddii la ihahdo oo ninku gaal horta gaal ma la jeclaan karaa shaksi ahaan aan diintiisa loo jeclayn shaksi gaala ma la jeclaan karaa yaa ka hadal ninka isku hayo fartaag haye haye xamdulila abu taalib buu jeclaa la rabay inu badbaado sax weeye inaka man axbabta yani uu jecel yahay wuxuu la rabaa adeerkii inuu ka badbaadinaado walakina laa yahdi man yasha hay maxaa kale ya a korka codka haye haye soo booqo taas ka soo booqashay ahayd waa xidhiidhin waa fiican tahay xubbiga nafsigan ruyan taabano maalan ilaahay maruu qur-aankiisa ka wariyay alkitaabka alyawma uxila lakum ayibaat وطعاaم الذيiنa uتوا الكitaaبa حil لahm وطعاaمكم حil لahm de ti hore lكم bay hayd xadkiisa والمحصنaaت من الذيiنa uتوا الكitaaب soo ma marka waa wey de waaa laydin xalaalay waxaa ka mid a gabadha ahlu kitaabka oo ninku naagta uu qabay ahlu kitaabka ah naag wanaagsan ee u shaqeynaysa gurigiis maa jeclaanay jecelyahd waana gaalada deg soo argta wa wa shay caadi oo abiici ah. marka way way banaanaan kartaa qaraabanimay iska banaanaan karta qof qaraabaan qof iska jeclaado miyaan loo daliishan karaynin eh, xitaa hiil nusa eh, iyadoo hiil qofka uu bixiyey gaal u hiiliyey waanu ku gaaloobay baynu haynaa nabiy muuse markii uu eh, ودخل على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه إلا كان شيعتي مسلم ما هي مسلم بها مسلم ما هي هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى أوهي سمعت فقضى عليه دي وهيل ما شكل عشان قال لكل هدي قال إن هذا مركز دوكا عمل الشيطان يتهضر arrintaanay marka macnaha waxaan ka wadnaa eh, jacayl baa khaliga uuna lala soo boodo waa jacaylka ninkan diin ahaan aad u jeceshahay mabaadihiisa aad jeceshahay dimuqraadiyadan iyo gaalnimadan iyo waxaan wato aad ku rabto aad leedahay mabaadidana fiican tanahar waxaas wey waa la diidaya laakiin wixii noocaan eh, adduun ahaan waa iska noqon karta weli eh, wuxuu leeyahay nasra sicdi tafaasiirta oo dhan waxaad moodaa inay jimca ku tahay arrintaas walaaha una labada u qaybsamayo ijma baad mooda ogta ijma naqliga ijma baad arkaysa rag baa ka odhanaya waa kutubaa shaaciro oo maxaad odhanaysaa waraynu ka hadlayna waragii reer cabdilwahaabi ahlu sunna ahaaye markaynu soo tirayna wuxuu leeyahay cabdiraxmaan asacdi tafsiirkiisa waman yatawallaw minkum faulaa'ika hum الظaalimuun wadalika الظulmu yakunu bixasabi الtawali fain kana tawaliya taama kana dalika kufra mukhrija can daa'iraة الإسلام marka faulaika hum اaalimun marka layihi waman yatawalw minkum faulaika hum اaalimuun dulmigaas wuxuu noqon karaa tawali taam ah oo oo diinta qof ka saaray waata qaybtii hore wataxta dalika min almaraati maa huwa haliidun wamaa huwa duuna dalik markaa mid adag iyo mid soke oo taamkaasi yuujibu ijaabi alintiqaala ilaa diinihim wa tawali اlkayr yadcu uma yatadaraju shaya fa shaya xataa yakuuna acabdu minhu s marka waxaa weyaan taqsiimkaasi inay u qaybsan tahay waa shay aimado dhan isku waafaqsanta ibnu carabi tafsiirkiisa markuu suurat lmumtaxin uu fasirayo axkaam qur'aanka man kahura taطaluchu calى cawraati اlmuslimiin wayunabihu calayhim wayucarifu caduwahum biakhbaarihim lam yakun bidalika kaafiran ida kaana ficluhu ligaradi dunyawiyin <coughs> yani ninkan wax basaasaya waa aayaddu mowti wax laga qaadayo sheegaya ee cadowga basaasaya yani cadow u basaasaya muslimiinta ee warkbixinta u gudbinaya ficilkiisu haduu yahay ligarad dunyawi itiqaad wa ictiqaadu calaa dalika saliim caqiidadiisuna ay fiican tahadoo nin hadda gaalada tan iyo waxa kan diinahaan u jecel aanu ahayn kamaa facala xaaib wuxuu yidhi waictiqaadu ala dali kamaa facala xaatibun abaltaa ah, xiin qasada bidalik itikaada niyada <coughs> walam yawi riddata can iddiin waa wey waa aadib kuletaas mka waa waa hay waa hay markaa de xaaraanah oo kabiir ah lakin kufri maaha adilada way iska badan tahay itaa adilada fara badan baa jiro suhayb ibn xadiidka tirmidi warinayo maalintii yowma badr rag la qabtay baa markaa rasuulku saxaabad <coughs> wuxuu u sheegay laa yanfalitana minhum axadu ila bacda fidaayin aw darbi cunuq maanta yaani idinka fakanin nin ama fidya laga qaaday raggan lasoo qafaalay ama qoorta laga jaray markaasa cabdillahi mascuud wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaa suhayl ibnu bayda ninkaa mooyaane waayo ninkaasi islaamnimuu sheeganaya macnaa isagoo gaaladu la socday laakiin muxuu ahaa islaam islaamka markaasu markii dambe yidhi ilaa suhayl ibnu bayda marka maxay daliilu yahay oo ninkani isagoo islaama ayuu la socdaa maxay niman gaala la socdaa rasulkuna de waa bakacafiy ninkaa mooyaane buu yidhi mama odhanin adba gaal baato waad la socotaa qisada cabaasna u tegi doona ay keeni doonaan way markaa taa haddaynu intaan kaga gudubno waxaa muhima ah marka aad fahanto qaybta labaad oo ah mudaaharada qaybta hadalka badan ka taagan yahay laakiin iyana taqsiimka un ah oo mudaahara sideeda horta maay ta mudaahara almudaahara wاlmucaawana waa isku mid anahu baaraز yowma badrin wadaahara ay nasara waa hiil wuxuu leeyahay طاهر بن عاشور kitaabkiisa التحرير والتنوير والمظاهرة المعاaونة معaaوaنة ayay noqonaysaa بعيir ظahيir أي قaوي عalى الرحلة مثل معين marka horta waa مظاaهaradu waa kaalmayn loo kaal مظاaهaraة المشhriكيiن ومعaaوaنaتهم halkaa xitaa wuxuu noqonaya ma ogtahay waa isla macna mucaawanadii مظاaharadiio cadfigaas waa iska cadfu tafsiir unbuu noqonaya waay marka mudaaharadu iyaduna hadday tahay oo ninka loogu kaalmaynayo liajli diin waa kufri iyo inta kasko soo fisqi noqonaysa saasaa marka waxay tahay sida saxa ah ee aimadu ay tilmaameen wuxuu leeyahay daahir bnu cashuurkaas aynu hadlayna tafsiirkiisa wاlmudaaharatu almucaawanatu wahiya maraatibu aclaaha annusra wa adnaaha almusaanaca hiilka ugu sareeya waa uga hooseeya xoogaa inaad ninkii maarata mujaamarayso gaalkii cadowgii laakiin ta lagu tiriyey aimadu ay ku tiriyeen inay tahay min nawaaqid اlislaam teebay noqonaysaa dee waxa weeyaan in eh, diin ahaan ninka kan nimankan cadowga ah in diin ahaan loo taageero waana say ku sharxiyeen aimadu markay ka hadlayeen qodobka kitaabka nawaaqidka u ka hadlayay ninka la ihahdo sheekh maxamed bin abdiwahaab maala hadda ibn uay ninka la yahdo sharx fawsan kale wuxuu leeyahy الشhayku raximah الlah أkhada نوعا waaxida min anma min anwaaعi muwaalaat الكفاar wahuwa الmuظaahara ثuma qasma الmuظahara ilى aqساam الqisم الأول muظaaharaتهm وmucaawanatهm calى الmuslimiin maعa maxabaةi ma hm عalayhi min الكfr والshirki والضalاal fahada الqisم laa شhaka أnahu kfr أكbar mkrij min mila marka qeybtaa koowaad oo ah nimankan in loo taageersan yahay oo loogu hiilnayo maxay waxaa la yidhaahdo diin ahaantooda in iyagu muuqdaan oo garab loo siinayo waa kufri mukhrij can milla saas ayuu tilmaamay aimaduna maala imaam bagawi oo kale macalim tansiirka wuxuu leeyahy falaa takuunanna dahiiran lilkaafiriin ay muciinan lahum calaa diinihim diin ahaan nimanka u kaalmaynina wadalika xiina duciya ilaa diini aabaa'i markii loogu yeedhay baasaa la yidhi ika eh, ah, waxaad ogaataa ummaddu dhammaanta waxay ku ijmacsan tahay waay ku ijmaceen ana man daahara kufaar wa caanahum cala muslimiin fahuwa kaafiru murtad can islaam ninkii mudaaharo la yimaada ee gaalo taageera diintii ka baxay kow waliba wuxuu leeyahay aya icaanatin lahum fii xarbihim sawan kaanat hadihi icaanatu bilbadel meesha goobta istaago bisilaax hubuu siiyo u diray arab kala hadla wuxuu war nimankan muslimkaa iska dhiciya markaas kusoo xitaa qalbigu leey hadduu qalbiga kala socdo xitaa waa gaal aw biqalbi aw biqalami waraaq u qoro wuuu maarata aw bilmaal oogta aw bira'yi talu ku bixiyo saasa la yeeli karaa aw biayr aw bigayri dalika fa hiya kufru waridatu can islaam caadana lahu minha halkaasu mara meelaha mogta lagu jabay moogtahay waa masailkaas ka mid a ah. ragay meel ku qorayaan markaas weli wuxuu ku leeya waibaatu hada alijmac an calaa wajhayn laba waj buu ku sugnaanaya ijmaacaasi mid waxa weeyaan aqwaasha madaahibta oo aqwaalu soo guuriyo culimmada rag badan ay ka jawaabeen qodob qodob uga jawaabeen hadda de waa dheeranaysa haddii mid walba la soo qabsado laakiin afarta ijmacu soo noqon isku taageen afar ijmac u keenay iyo wuxuu yidhi alwajه الثاني dikru bacضi النusuuص alati dukirat ijmac ahli اcilmi fi hadi masala labada wej marka wejkan ijmaca horta balaan shaanshaan ka tuuro ijmacna sheegayo wuxuu yidhi ijmaacu muxalla ibn xasm raximah اllahu taala kitaabkiisa koobiyo tobnaad mujada koobiyo tobnaad sabxada boqol sideed iyo soddon صaxa ana qowlahu waman yatawallahum minkum fainahu minhum inamaa huwa calىa ظaahirihi biأnnahu kafiru min jumlaة الkufaar wa hada xaqu laa yakhtalifu i laa yakhtalifu fiihi min almuslimiin ibn xasan ba wuxuu leeyahay aayadda waxaa laga qaadanaya daahirkeeday ku socotaa qofkii tawali wilaayada nimanka la yeeshaa inuu gaal yahay laba isna an isma khilaafsana waxaynu kaga jawaabaynaa ijmaaca min wujuuh kow horta haddii arrinkaasi uu sugnaado waxaa lagu xambaaraya muwaalaatu mulaqa oo waataynu soo sheegnay aayadda laba qaybood in ay laba macnay lagu kala xambaaray oo mar diin ahaan ninkii tawalli ugu sameeyay inuu gaalooy oo soo maray taasi waa qodob wejka labaad waxay leenahay ibn xaam naftiisu ijmac baad sheegaysaa ibn xaam saxaabadii ijmac ka dambeya ma ogola jumhuurta khilaafsanyihin ijmac ma isaga ogolba saxabadii ka dambeeyey waa waxaa taa ku weheliyaa hadalaan ii ilaaliya hadalkaan ii ilaaliya ma haysa mase ilowde ya ninkii ninkii soo kaxaysta gaalo oo dadka ku laaya oo isagu un dee aalib oo awood haysa lakin ciidanka faraha badan wataa ay gaaladii tahay ya ma gaaloobi adii laagso la hada maalan la yihahdo dee dee taasi isagaa meesha ninku hayste ninkani waxaa weeye gaaladii baa wadata ya oo gaalada bawr kale faari way saaran mayso isagoo hadda isagoo madhabkiisa ina wada ka hadli mayno taxaqiijinta madhabka muxamed sada ka qaba lakin waxaad dareemaysaa dee yani bush baa ku jira meesha ijmaaca la waa qaba wejka labaad ee xooga badan waxa weeyaan waana wejka saca ah waa khaarijun can maxalli nisaac meesha lagu doodayba hadalkani kuma jiro oo hadalkani wuxuu ka sheekeynaya kitabka maxalla markaad akhrido nin xad galay markuu xadkii ku dhacay buu cararay gaaladii uu galay wuu ridoobey markuu ridoobey ayaa waay leeyihiin wuxuu leeyahay ridadaa uu ridoobay oo ninkaas gaalo u galay xadkii ka rid maysa waa lagu leeyahy adkii markaase waxaa lagu bushiyey ibnu xasam oo de ilahay baa yihi qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf iyo waman yatawallahu minkum fa inahu minhum soo ma aragtid marka haddii gaaloobay gaalnimadii meena ka tirtireen maxay xadku ku dhacay hadalkaasu markaa xujaj badan keena isagoo ka jawaabaya markuu soo gaadhay aayadda ay daliishada leeyihiin waman yatawallo ila ninkani waman yatawallo minkum fa inahu minhum markuu taa soo gaadhayna wuxuu yidhi wasaxa an naqahu llahi tacaala waman yatawallahu minkum fainahu minhum inamaa huwa calaa daahirihi biannahu kaafiru min jumlati lkufaar yani wa annahudaas maxay noqonaysaa adala soco biannahu kaafirun ay biana almurtad sheekadaba sheekada ay sheegayaan maaha ninka murtadka ahi waa kaafir waxa weeyaan laba qofna isma khilaafsanaa laakiin isagoo gaala oo laba qofaan isku khilaafsanayn haddana ka dhici mayso wixii la ohan jiray maxay warma fahamkaan halkaan ku celin baa rabtaan ninka maxaa lagu masale laga hadlay maay masale laga hadlay nin xad intuu galay ridoobay isagoo islaan intuu ridoobay cararay oo gaalow galay markaa isaga wuxu leeyahy xadkaas hadhow haddii la helo xadkaas ka dhici maayo markaasa ishkaal kalkeeda waxay tahay oo dee ninkani ile haddii gaalnimadu waxay titiraysa maxay yantawi ufar lahu ma qad salaf ufar lahu ma qad salaf iyo aayaddanna waa la kay marka aayadda tani waxay tilmaamaysa oo ku ogolahay oo aayaddu waman yatawallahu minkum fa inahu minhum macnaha waxa weeye waa ka mid oo mar hadduu iyagii ku biiray dee ninkii murtadka waa gaal oo diin ahaan waa kula mid eh lakin haddaa saas ay tahay ka dhiclo isxaadka marka ijmac dib mesha ka baxayso maaragta mawduuca maaha mawduuca laga hadlayo meel baawel waalaaba laga hadli maayo kaas waa inka waayahay maxaa inoo soo baxaya markaa waxaa inoo soo baxay maqsuudka halkakan inaan loo jeedin ijmaacan ay sheegeen inaan loo daliishan karin mudaaharat lmushrikiina cala lmuslimiin wejka saddexaad wejiga saddexaad wuxuu sheegayaa waa caam isaguoo dhammaan wuxuu noqonayaa isaga iyo ijmacaadka soo wadaan oo kale waxa weeyaan icaano icaano ijmaacaasi waa makruum oo ijmaac si u guntamo waa inaan suwartisa bushi ku iman bushi waa ku iman haddii suwartisa bushi ku yimaado dee ijmac maaha marka waxaa la hayaa suwar badan oo icaano ah oo gaal loo kaalmeeyey somaart oo dee masaajid markaa masaajid markaa ijmac ka baxday tusaale muxuu yahy imam shafici alda maxaynu ku hayna imam shaafici muxuu yidhi wuxuu yihi ninkii eh, waxbasaasay ee muslimiintii soo tusay gaalada ee u soo heliy qofkaasi gaal maaha muxuu yahay waa faasiq tooso suuro maaha suuro yaad haysataa maxay ah yani kaalmo ah oo gaalid loo kaalmeeyey oo aimadii aanay qabin uu gaal yahay marka ijmau de agu joogaan waa maqruurda ijmaaci so maaragti qurdi baad hadalkiisa haysaa oo qofka badiya maxaan ku dhahdaa cawlaadka muslimiinta iyo qurdubi e, iyo ibncarab intu way soo guurinayaan e, waxaa weeyaan qara e, dunyawiya ugu taageera inaanu inaanu gaaloobayn od soo martay aimada afarta oo isku waafaqsan qofka jaasuuska ee dee muwaalaaga mudaharada ku dhacay inaanu gaal ahayn suuro kalaa jirta oo waxaa jiraysa maalan axaadiia qisadii abilubaaba yahuudda xaggooda markii uu muxusaas ku soo ahay wala socota soo ma maxay ahay qisad ma garatay ya wadnaha istaabsinaya wadnaha la isku dhufanaya oo markii dambe dee isdareemay oo maaragtay marka noocaasi ma tahay mudaahara ma tahay mise maaha taaga hadaluu ku taageeray gaaladii inuu sirtii sheegay shekh islam ibn taymiya wuxuu ka shekeeyey tataarka iyo gaalnimadooda iyo inay dad badan kahaysteen markay dagaalka muslimiinta laynayeen dad badan ay wateen markaasa wuxuu leeyahay wa laa yuqaa laa yuqaatilu macahum gayru mukrahin ilaa faasiqu mid la ikraahi mooye waxay la socdoo kale waxaa un raaca faasiq aw mubtadic aw zindiiq faman qaatala lishahwatin aw dunya fahuwa faasiq waman qaata lishakin aw maxabatan fii diinin fahuwa zindiiq mujafataawa sideed iyo labaatan mujaladka sideed labaatanaad shan boqol biyo konton oo tahay macnaheed waxay tahay dee qofkii la socday ee gaalada soo raacay ee muslimiinta kula laynaya qofkaas waxa weeya waa faasiq haddaanu markaa ku dhicin maxay shaki diintiisa iyo maxaba diintoodu jecel ah intaasuna waay tilmaamaysaa maay waxay tilmaamaysaa in ijmaacaasi aan sugnayn ijmaaca labaad waa sheekh cabdiladiif ibn xasan hadal ay ka soo guuriyeen oo fakayfa biman acaanahum aw jarahum calى bilaadi ahli islaam aw athnaa calayhim aw fadalahum bilcadli calى ahli islaam واkhtiyaari diyaarihim wamusaalatihim wamusaakaratihim ilى akhiri kalaami waxaba ظuhuurahum faina hada riddaة صariixaة biاlاtifaaq marka hadalkaas horta cabdiladiif ibn xasan waa ninkaynu in badan ka soo hadlaynay oo qawaacid takfiir risaaladhan oo uu kaga hadla ayaa jirta waa ragga aada u faahfaahiyey wuxuu caddeeyey inaanay inay taqsiimkaasi way leedahay waxaa la yihaahdo walaaha uu leeyahay oo mudlaqulicaana aanay kufri ahayn buu hore usoo caddeeyey ee ninka sheeka waa loo dila hadaladiis in la jamciyo u caddeeyey waa kii haddayna lahaa fadakala xaatibun fi lmukhaataba biismi اliimaani wawasfihi bihi wataynu hadda akrinay marka hadalkaas weedha noocaas waxaa lagu xambaarayaa qaybtii uu ka dhigayay maxay marka gaalada lagu raaco diintooda ictiqaadkooda ayay noqonaysaa ijmaaca saddexaad oo cabdillahi bni xumayd ay ka soo guurinayaan wa ama atawali fahuwa ikraamuhum wاlhanaaءu calayhim wاnusraةu lahum wاlmucaawanatu calى اlmuslimiin wاlmucaashara wacadam اlbara'ati minhum ظaahira fahuwa riddaة fahadihi riddaة min faacilihi yajibu an tujra calى axkaam اlmurtadiin kama dala calى dalika اkitaab wالsuna waijmac اlأuma almuqtadaa bihim marka waxaynu leenahay taa qudheedu maxaa ka horreeyey cabdillahi ibn xumayd wuxuu ley risaali alhadiyatu hamiina fii ma yaxfadu bihi lmaru diinah oo durra saniya mujalad shan iyo tobnaad afar boqol sagaaliyo tobaad baad ka helaysaa wuxuu yihi muwaalaadka waxaa ka horreeyey almuwaalaatu mila milu liniilin liin اlkalaami waidhaaru shay min albashaasha waxyaabaha yareere fudfudud ee carabka loo dabciyey iyo bashaasho loo murujiye iyo wamaa ashbaha dalika min alumuuri yasiira maca idhaari lbaraa'ati minhum iyadoo haddana laga bari noqonayo wa min diinihim laga bari noqonayo diintooda qofkii markaa wixii noocaha sameeya oo yani kaasi dembibuu ku dhacay wa ama tawali marka adda qaybta labaatan hadda soo qaata wa ama tawali fahuwa ikraam waanaa alayhim wanusrat lahum marka tawaligi weydi tawaliguna muxuu ahaa waatay ku macnayna ah nusrada iyo hiilka liajli diin loogu hiilay tawaliga waxaa la yihahdaa maxabatu shirki wa maxabatu shirki wa aw nusrat kufaari calaa ahli iimaan gaalada loo hiliyo caalimaan looga hiiliyo iyadoo la doonaya nimanka inay muuqdaan muslimiinta ka muuqdaan sma arrintaas marka taasina halkaasay maraysa oo iska daahir ijmaaca afraaday sheegeen waa cabdilcaziz bin baaz baa wuxuu ley tan aad ula soco waqad ajmac culamaء اlislaam calى ana man daahara kufaar calى اlmuslimiin وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم سمعت شيخ مركا سادبا هذا الله إيميل لو قرأ وين كتابك أسكا ninkii waxbu gogonaya intaa ninkaas wau gogoostay iyo suu isku waxaynayo iyo waad yaabaysa dheaad dhexaad ka soo qabsta hadalka hadalkan siyaaqiisu wuxuu ahaa su-aal baa sheeka la weydiiyey su-aasha jawaabteedii qayb ka midu soo qaatay ulmad u ku ijmaacday qofka gaalo u kaalmeeya inuu saacida waa kaafriga oo kale ah su-aashu waxay ahayd maa xukmu aladiina yuطaalibuuna bitaxkiimi اlmabaadi اlاshtiraakiya washuuciya bal ka waran xukunka nimanka ku baaqaya dadka in ishtiraakiya shuuciya lagu xukumo wayuxaaribuuna xukma alislaam xukunka islamkana wala dagaalamaya wamaa xukmu aladiina yusaaciduunahum fii hada almadlab muxuu xukunkiisu noqonayaa kuwa ugu kaalmaynaya madlabkaas wayadumuuna man yuaalib bixukmi اlislaam oo ceebaynaya kuwa dalbaya xukunka islaamka wayalmizuunahum wayaftaruuna calayhim hal yajuusu itikaadu haaulaai aimatan wakhuabaa fi masaajid muslimiin kuwa noocaasa ile waagii jirtay rag baa jirta ogtahay kacaan iska durbaanka iska tumayay oo lahaa wuxuu yihi cabdilxamiid kashki oo markii sayd qudbiga la diliyey uu yihi maalmaha u kuwa badanoo mada xidhan buu yihi manaabirta waxay ka ahaadeen inamaa jazaa ladiina yuxaaribuuna allah warasuula an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydihim waarjulhum min khilaaf aw yunfabe cimaamadaha kuwa ashariyiinta ah masaajid ka qayliyeen buu yihi markii la salbinayay sayd qutb oo ninkaa odaga ah lagu dilay layaha la dilo dhowii lixdan jirka ah markaa waxay dhaheen jazoodu waa halkaa marka dee kuwa had iyo goor iskala socdo dawladda shuuciyaddiina saas kuwa badan baa taageersan oo le iswaafajinaya kule ishtiraaiyada iyo iyo islaamka waa isku mid wey waxaa farqi ma dhexeeyo oo annaasu shurakaau fi alaa buu rasuulku yidhi karl marxna wuxuu yaha yaa cumaal caalam itaxadu waxaa ku midoobnaa wa xayawaana karl marx iyo lilan iyo angeles iyo iyo nabiy llahi maxamed isku hawlbay haayeen dalkaas arrin joogta marka wuxuu leeyahay nimankan mar kale u kaalmaynaya ee nimanka mabdaa ah ku baaqaya u kaalmaynaya ee dadka dacninaya diidan waxa kan kuwa aimada khudama laga dhigi kara markaasuu yihi aladiina yadcuuna ila ishtiraakiyati aw shuuciya aw gayriha min almadaahib alhadaama almunaaqida lixukm اlislam kufaaru dulaalu akfaru min alyahuudi wالnasaara liannahum malaaxidaة laa yuuminuuna biاllahi wala biاlyawm اlaakhir walaa yajuuز an yujcala axadu minhum khطiiba waimama fi masjid min masaajid اlmuslimiin walaa tasixu الsalaaةu khalfahum laga daba tukan karo وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعو إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها وقد أجمع علماء الإسلام على من ظاهر كفار على المسلمين إلى آخره marka dadkaasaa laga hadlaya noocaas oo diintaas dee shuuciyadu ilaah ma jiro kiristaanka iyo nasaarada ka fiican waa mabaadida noocaas kalaa waayahay ka taasna baxadka asagaa soo maray waxay ay daliishanaya waxaa ka mid a cumar dacanii adribu cunaqa hada munaafiq fii riwaayatin faqad kafar wa riwaayatin aw qad shahida badra qaala cumar balaa walaakinahu nakasa wadaahara acdaaka calayk arrintaas fahada yadulu calaa ana almutaqarira cinda cumar ana mudaaharata alkufaari kufru waridda wuxuu ku leeyahay cumar markuu yidhi rasuulka ilahi munaafiq hortaan ka jira iidda ninkani gaalu tageeray iidda hadallada noocaasa ah, ballankii u buriyay iidda ninkaani arrintaa markaa waxaa cumar agtiisa tiilay he iyo ninkani in arrintan mudaaharadu ridda ay tahay arrintaa waa laga jawaabay xaafid ibn xajar mujalladka sadeeyaad sabxadda lix boqol afar iyo soddon buu aada uga jawaabo wuxuu leeyahy arrintan eh, muta'awil buu horta cumar ahaa wuuna ku khaldamay arrintaa cumar muta'awilna wuu ahaa oo wuxuu arkayay jasas tashasuska noocan oo kale ah bixaddi daati uu nifaaq yahay buu markaa u qaatay markaa kiirada iyo dee masaladan khata meesha ka dhacday buu uhaystay u qaatay markaa ninkan inuu nifaaq nifaaq ku dhacay halkaasay la martay laakiin wuu khaldamay waana ka cudur daartay waxaa arrintaas sii qaxay waliba shekh islam ibnu taymiya oo fataawada mujallaka labaatanaad sabxadda saddex iyo ilaa shan iyo soddon wuxuu leeyahay wاlkhaطأu اlmakfuuru fi اlijtihaad huwa fii nawcay almasaa'il alkhabariya walcilmiya wuu soo waday amilu sheegay waxyaabaha gafka dadka loogu dambi dhaafaya waxaa ka mid a labada nooce ama masaladu caqiida ha noqoto ama ha noqoto farciga waa la isku cudurdaaraya markaasuu yidhi aw ictaqada markuu soo taxay amtiladii tusaalayaal aw ictaqada ana man jasa lilcaduwi aw waclamahum bغزو النبي صلى اه عليه وسلم فهو منافق كما اعتقد ذلika cمر في yani ragga ku gafay ku qadabay waxaa ka mid ah ninka maalan aaminsan duulaankaas cadowga basaasay oo u sheegay munaafiq ciddii ku tidhi isagoo u caqidaystay arrintaas taas baa ka mida ah buu leeyay waxyaaba kale loogu cuurdaarayo khata ka dhacay qof munaafiq ku yihi mogti marka waxay tasriix ku tahay arrintaasi de inaanay ahayn gaalnimo aanay ahayn cumar hadalkiisu khata ka dhacay inay tahay midda kale wuxuu ibn xasm leeyahy waqad qaala cumaru bixadraة الnabiyi dacnii adribu cunaqa hada munaafiq famaa kaana cumar bitakfiirihi xaaiban kaafira bal kaana mukhطiئan mutaawila nin gafoyo mutaawila buu ahaa imaam albukhaari baa wuxuu baabaystay baabu man lam yara ikfaara man qaala dalika mutaawila aw jaahila marka hore wuxuu ka hadlay maog tahay qofki ku yidhi man kafar akhaahu bigayri ta'wiil ninkii walaalkii gaalaysay bikayri taawiil markasu wuuu keena xadiidkii ahaa hadduu qofku yidhahdo walaalkiiya kaafir midkood bay kusoo noqonaysaa markaasu wuxuu ku xejiyey ila hadiya goor bukhaari maogtahay taraajimtiisu ma sahlana wuxuu ku xejiyey baabu man lam yara ikfaara man qaala dalika mutaawilan aw jaahila ninkaan arkaynin hadduu qofku wuxuu ku dhacay hadalku ku yihi qof ama munaafiq ama kaafir uu mutaawil yahay ama jaahil yahay aan gaalnimadiisa arkayn markaasu wuxuu keenay qisada cumar oo xaaibu ku yidhi ina munaafiq so ma aragti arrimahaas waxay kutusinayaan dee eh, cumar warkiisa halkaas isagu maray oo waxaa weeyaan wejkaasi cumar warkiisu dee war u qaldamay buu ahaa waana loogu cuurdaaray wejka labaad waxaa weeyaan haddii xitaa la qiro cumar inuu arrintaa yidhi dee cumar qowlkiisu muxuja maxaynu haynaa hadalkii rasuulka aynu haynaa rasuulkaa rasuulkaa ogolaaday rasuulkaa rubu idiin sheegay rasuulka cudurdaar siiyey kaasa kifaaya cudurdaarka wuxuu yidhi ibn cuthaymiin kitaabkiisa riyaad saalixiinka markuu sharxinayey oo u cudurdaaraya saxaabadu haddii marka qaarkood hadal khilaafsan ay ku hadlaan qowlka rasuulka wamaa khaalafa sunata rasuuli min aqwaali اkhulafaa fainahu yuctadaru canhu walaa yuxtaju bihi walaa yujcal xuja calaa sunati nabiy sal la slam intaa waad faata soo ma naslfahdi wuxuu adana leeyahay soo noqoyiyo waj ka labaad wuxuu yidhi iqraaru rasuuli limaa fahimahu cumar wa inamaa dakara cudra xaaib rasuulku wuxuu qiray fahamkii cumar oo ah gaalnimo laakiin cudurdaanbu rasuulku sheegay xaaib u sheegay ya hadalkaas jawaabtu iska koobantah yani rasuulku ma qirin qowlka cumar ilaaq bal waxa weeyaan wuxuu yihi sadqa walaa taqul riwayad baa leedahay riwayat bukhaari sadaqa walaa taquluu ilaa khayr run buu sheegay ha odhanina khayrna wax kala odhanina cumar waaba owaay bay rawaadka qaarkood leeyihi ficilka xaaibna kufri ma ahayn laakiin macsiye weyn bay oo dee arrintii rasuulku salawatu llahi wasalam wuu cuurdaaray arrintanna in imaam shaafici ay ka hadlay oo wuxuu tilmaamayaa mudaaharo ka weynaana jirin walaa aclamu axada ataa fii mili hada adama acdama fi اaahiri min hada lana amra rasul lah sal l slam mubaayinu fii cadamati ljamiici اlaadamiyiina bacda faإida kana man khaabara mushrikiina biamri rasul lah sl yuriidu giratahum faصadaqahu calى ma caaba calayh min dalik غayra mustacmilin calayhi اlأglab mima yaqacu fi الnufuusi fayakunu lidalika maqbula kana man bacdahu fii aqali min xaalihi waأwlى an yuqbala minhu mila ma qubila haddiiba rasuulka hadalkiisii ninkii faafiyey oo gaalo gaadhsiiyey haddii baa la aqbalay kuwa ka dambeeya maxaad usimanaysa marka taba halkan gaaraysaan maa <coughs> marka weyaan eh, hadalladu waa iska badan yihiin eh, hadalkan uu yidhi eh, ma facaltu dali kufran walaa irtidaadan can diini walaa ridan bilkufri iyadu waa iska muuqataa macnaha waxa weeyaan dee arrinta tani laba jaanib bay leedahay oo ficilkani uu sameeyey laba jaanib buu leeyahay jaanibna muxuu noqonaya haddii caqiide looga jeedo waxa uu sameeyey diin diin ahaan ugu taageeraya gaalnimo ti u daanfinaya arrinta nimankaan diin ahaan uma raacsan oo kuma gaadhin oo caynka lihi lakin waxay ga ahayd maslaxa diiniga amilo fara badan baa jira kulli waa laga wada jawaabay axaadiida iyo waxa ku jira marka waxaad moodaa insha allah waqtiga waynagu socda waa waynu darujaasha lagu wada doonaa kitaabka markaa yar dhaqaajina waxoogaa wuxuu yidhi ونرى أن الكافر غayر المحاaرب يجuuز صلته والإحسان إليه والبر bه waxaan arkaynaa gaalka aan محاaربka ahayn in la xidhiidhiyo oo loo xسaanfalo oo loo samafalo ayaan arkaynaa وأن ذلika laa يsتلزم موaaلaaته ومawadته الممنوعaةi شhaرعا arrintaas laaزimsan mayso muwaalaa in loo sameeyo maarata la jeclaaday oo dhawaystay iyo maxabadii mamnuucay شharcan arrintan maxaa u daliila qur-aanka ilahay muxuu yidhi laa yanhaakum اllahu can اladiina lam yuqaatiluukum fi اddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim in allah yuxib lmuqsidiin wanumin waxaan rumaysanay ana atbaaca muxamedin sala اllah alay slam min awali muslimi ilaa aakhiri muslimin fi اlardi ummat waaxida ummatu muxamed ilaa koodii hor ilahay koo u dambeeyey waa umma waaxida hiyo ummat اlislaami waliimaan weeyaan تجمعهم عقيدة واحدة waxaa جمcinaysa عقيدة keliya وتشhريع واaحد مهما اkhتaلفت أجناaسهم jinsiyaadkooda ha kala duwaanaan watacadadat diyaarum guryahoodu ha kala tagsanaadeen waawطaanuhum nuwaaliihim jamiican waanu xidhinaynaa dhammaantood waa xigtaysanaynaa wanactaqidu waxaan aqiyaysay ana almuminiina ikhwatun muminiintu waa waa kitabka alqadaya kulli kusugan wanuwaali ahla milatina alislaamiya dadka diintana ku sugan waan waan waan xigtaysanaynaa bilxub iyo wanusra shacayl iyo uhilinba walaa nuciinu calayhim kaafira walaa cadwan uga hiilin mayna gaal iyo cadow toona ya walaa nastabiixu dimaa'ahum dhiigoodana banaysan mayno wa amwaalahum acraadahum wanaraa anahu laysa liaxadin an yasiba ilumati shaksan wanara waxaan arkaya anahu laysa liaxadin axad uma sugnaa an yasiba ilumati shaksan inuu ummadda shaksi u taago yadcuu ilaa ariiqati ugu yeedhiya ariiqadiisa wayuwaali wayucaadi calayha oo eh, mucaadaa iyo muwaalaa uu samaynayo qofka ayr nabi aan rasuulka ahayn walaa yansibu lahum kalaaman kalaam inuu taagnaana ma banaana kalaamkaasoo yuwaala calayhi wa yucaada ayra kalaam illah hadal markaa aan hadalka sharciga ahayn kitaabkii sunna aan ahayn oo isaga laga dhigto wax maaragtay dee la saaro ahmiyad weyn oo cilmi laga dhigto taasna sama oma ijtamacat cala umma iyo waxumadu ku ijmacday oo kalaamka ilaah iyo kalaamka rasuulka iyo ijmaaca alumma kuwaasaa macsuuma wannaasu fi اlwalaa'i wاlbaraa'i ثalaaثatu aqsaam dadku walaah iyo baraa waa saddex qaybood minhum man xaqu alwalaa ataam mid xaqiisu yahay wala taama la siinaya wa huwa almu'min اmuطiic oo qofka muminka ah yani waa la jeclaanaya mar kastaba muminka khaaliska ah wاladiina jaءu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana walikhwani اladiina sabaquuna biاliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanu markaa muminku mar kastaba isaga wuxuu leeyahay muwaalaad taama buu leeyahay wuxuu leey shekhu islam fataawada mujallad sideed labaatana safxadda laba boqol sideed labaatan faama alxamdu والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه وسلطان كتابه فمن كان مؤمنا وجبت موالاته وقدوم مؤمن واجب الموالاة الواحد من أي صنف كان ومن كان كافرا وجبت Eh, min waaa kamida man yastaiqu mid mudanaya albaraaata taama in laga baraa qaato si taama wahuwa kaafir oo kaa gaalkaana eh, waa laga baraa qaadanaya inama waliykum allah warasuulu aladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna zakaata wahum raakicuun waman yatawala allah warasuulah waladiina aamanuu faina xizb allahi hum lgaalibuun eh, marka waxa weyaan waa nooc labaad waa minhum nooca saddexaad wa minhum man yuwaalii bima fiihi waxaa ka mid la xigtaysanayo bima fiihi min aliimaan waxa ku sugan yado la ilaalinayo iyo wاlcamal الصaalix wayucaada la colaadinayo bima fiihi min almacaasi walfujuur waxaa ku jira macaasina waa lagu nacaya waa qofkii ahlumacaaska ah oo walmuslim macaasi wanaagga uu leeyahayna waa barbadh wixii wanaagsan uu leeyahayna waa lagu soo dhaweynaya wixii xuna waa lagu nacaya oo walmuslim alcaasi marka waxa wey kaasi waa qofkii caasiga ahaa fa yutabarau min macsiyati baa laga bara qaadanayaa walaa yutabarau min isaga laga bara qaadan may naftis laakiin waصfiga xun ee ku lamaan baa laga bara qaaday kabaqaa kama fi xadiidi qisati khaalid bn اlwalid radi allahu canhu maca bn bari jadiima annahu sal l sl qal allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalid ilah waxaan kaga barya wuxuu sameeyey khaalid khaalid baan beri kahay maa qof muslima ah, sidiisaba laga bari noqon karo waaye wlmuminuun wlmuminaatu jamiica awliyaa raxmaan dhammaan muminiin rag iyo dumarba waa awliyaa raxmaan wakulamaa taraka alcabdu fii madaarij اliimaan mar kastoo qofku uu dariiqa iimaanka ku kor noqdo kulama zdaadat kulamaa zaadat wilaayathu lilah xidhiidhka ilah uu wilaayadiisa xogoobaysa wilaayat اllahi lahu wanashhadu waxaan qiraynaa ana allaha laa yuwaali axada duuna iimaani wacamali saalix qofka ilaahay ma xigtaysanayo oo soo dhoweyn maayo iimaan iyo camal saalixa la-aan kamaa yaddaci zanaadiqatu suufiya suufiyada munaafiqiintu ku hadday zanaadiqada suufiyadu dee iyagoo iskaga tegayba cibaadadii oo meelaha qaylqaylinaya dubaantumaya oo ciyaaraya ay waxay ku waxaan nahay dikri baan ku jiraa marka ilahay lagu dhawaade waxaa wanusadiqu bikaraabaati awliya baan rumaynaynaa allatii taasoo yujriyaha allahu calaa ydiin macmood alla gu socodsiiyo wanufariq baanu kala soocaynaa baynaha iyo bayna alkhaariqati shayطaaniya waxyaabaha shayطaanku uu keeno kuwa fasaqada uu gacantooda ka muujiyo iyo karaamadu way kala duwan yihiin allatii khaariqada shayطaaniga ahoo qad yudhiruha shayطaanu calaa yadi awliyaahi xigtadiisa uu hortoog gacmooda ka muujiyo min amubtadacati wadajaaliin kuwa beenawaasiinta mubtadacda de karaamadu waa sugantay cumar oo khudbadii madiina ku jira wuxuu ihi yaa saari yaa saari aljabal oo masaafo intaasoo kuroo kormata jooga isna codkii u maqlay war saariyo buurta buurta xaggii markaa jallaac mise ciidama kusoo jiraa wanara salaata calaa man maata min ahli qiblati walistigfaara lahu waxaanu arkaynaa in lagu tukado qof kastoo dhinto ahluqiblaa in dmi dhaaf loo weydiyo carafnaa walam nacrif amaan garanaba yaynan garanay waman taraka salaata calaa man laa yarifu man laa yacrifu qofka ka taga ciddaanu garayn salaadoo min ahli qiblati fa huwa calaa dalaalatin ku sugaya dee waa waa wax tagfiirinaya oo le maarata anoo garanmayno kuwan oo tan waali ka da wayajuusu waxa banaan axyaan marka qaarkood libacdi ahlicilmi waxaa u banaan ya yajuuzu axyaana waxaa banaan libacdi ahli cilmi tarku salaati calaa bacdi ahli kabaa'ir in laga tago salaad dad kabaa'irta sameeyey zajran ligayrihim si tusaale ugu noqdaan kayrkood wayustaxabu ducaa lahum siran sir lagu duceeyaa sunaa marka masaajids de way jirtaa lakin waa laga xog badaya masaajid xadiis bay leedaado de horta fi saxiix muslim waxaa loo keenay ninkii qutila eh, qatala nafsahu bimashaaqi sabaal waran buu ku dayey naftiisa markaasuu yidhi ku tukan maayo kuwii dayn kala waa kini kutukan lakin magdan ku tukanay marka adigu zajran baabkeed waa yidhah lakin sida raajixa weeyaan mar hadduu muslimi baa lagu tukanaya tuu dhintay lakin masale jirta waxaa lagu xambaaraya xadiidan baabi eh, tanfiir iyo yani de intixaarka in laga dheeray waxyaaba baanta wanara salaata waraa kuli muslimin waan arkayaan kuduba tukano qof kastoo muslima barankaan ahay aw faajiran waa aqiida taxaawiya waa hadaladi ku yahay saas ahayd aw mastuura xaalin ama mid xaalkiisu asturanya la garanayn qofkaadan garanayn kuduba tukanaysa fain axsanuu hadday wanaajiyaan falanaa walahum wain asaa-u hadday xumeeyaanna falanaa wa calayhim waa kii lahaa wasalaatu khayru mawduucin wanactaqidu waxaan caqiidaysanahay jawaaza salaati waraa almubtadica maadaama muslimiin mudaacada in dabada lagu daba dugan karo ayaan arkaynaa waana tarka salaat waraahum liikhmaadi fitnatihim oo dee kolleygeed u dhawaa tafsiil bay iska leeda adoo <coughs> qofkii de isagu arkaya qofka inuu markaa dee shay maarata kufri shirka cad ku jiraa ogaa dal bayanaysa lakin guud ahaan axkaamta caamkaay ee cidda mubtadicada loorama bidca ahayn looga tago salaadooda haddii qofku weliga masaajid kale o aan bidca lahayn ha waa dhici kartaa qofkan iskaga mubtadica ah. mooyaane cid kale masaajid kale masaajidkaas kaliya ba jira wanactaqid waxaa la qiyasana jawaaز salaati wara mubtadic maadaama muslimiin haddayiin waana tarka salaati waraaahum ka tegitaan salaad ogayaasha laga tago liiqmaadi fitnatin fitnadoo la damiyo darteed wa ihmaali dikrihim xuskooda oo maaragtay iyagoo la ihmaaliyo oo la eh, maarata la baabi'iyo aan soo qaadin la shiiqiyo jaa waa banaay maa lam yufdi dalika arrintaas daanay keenaynin litarki jamaca jamaca ka tegitaankeed أو لxduuثi mafsadaة aكbar ama dhibaato ka weyn aana keenin wqad yajibu dalika tarkaas inuu waajibaa la arkaa lilcilati saabiq oo kale idaa lam yandafic sharhum ila bihada haddii ay sharkii aanu saamayso kale ku hadh o ninka haddii la gooyo ila min baabi ta'diib bay iska no hadii la gooyo lagu la tukan waado inuu wixii ka tagaaba suuragal ah dee marka ina waajib noqotaa dhici karta walaa nunzilu nusuusa alwaciidi dejin mayno nusuusta waciidka calaa mawqaca fi lmacsiyati bicaynihi qofkii macsiya naftiga ugu dhacay ku dejin mayno korkiisa lixtimaali an yakuuna lahu maanicun iyadoo suuragal tahay awgeed in maanic jiro min mawaanici luxuuqi lwaciidi maanic diidaya in waciidku qofkan haleelo oo de maalan ilahay marka quraankiisa ku leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama ulman inamaa yaakuluuna fii buطuunihim naara wasayaslawna saciira halkan waxaad ku arkaysaa marka hebel zayd min annaasoo cunaya agoonta xoolaheeda marka waa odhan maysde waa kan ilah baa yidhi in aladiina yakuna amwaalatama ulman inama yakuna caloosh naar baa kaga bixooya ya marka axkaamta lagu dejin maayo shaksiga mucayinka waxay u baahan tahay waa waa waciid baabkii maanicu iska yimaado inuu toobad keeno inuu wax badan ba iska iman karo walfiraqu lhaalika firqooyinka halaagsamay min firaq muslimiina ukumuhumaa xukmuhaa xukm ahlwaciid bay la mid yihiin kuwaa goodi ku bilcumuum si guud laa bitayin oo de waa firaqu daala baa la firaqu daala gaala odhan mayso firaqooyinka gaaladaha wallahi watawala sraairum alla maamula yesar isribtooda wayaclam saara wanactaqidu ana dacwa alqawmiya walwaطaniyati waljinsiyati walqabaliyati walxisbiyati wanaxwiha min adacwaat alatii wuxuu yihi waxaan xaqiijinaya dacwaadka waxaa ku yeedhaya qowmiyadda iyo waaniyad iyo jinsi iyo maxaa la دعوات وحكو يري قومية يا وطنية يا جنسي يا محل هذا قبيلة يا حزبية التي دعوات كانت تجعل الولاء والبراء من أجل هذه الأمور ولن يبرا كحريس أمورها يا لا من أجل الدين من أجل الدين هين أنها دعوات جاهلية ودعوة باطلة باطلة تجب البراءة منها إلا براءة هي واجبة ونرى وحركة أن كل جماعة من المسلمين جماعة المسلمين تكمدة اجتمعت على خير وبر خير يوناك iyo wadacwatin hum ikhwaanu lana walaalahay weeyaan maa lam yajcalu tajamucahum haddaanay tajamucooda iyo ururkooda ka dhigaynin haada jamaacat muslimiin jamacadii muslimiinta iyagu inay muslimiintii aanay ka dhigan mukafirina siwaahum oo ay ka dhigayaan wixii ka soo gaara inay yihiin aw mutacaawina fii maa baynahum ama aynan ahayn kuwa isu kaalmaysanaya dhexdooda caalifm alcudwaan wade kuwaana markaa dee la dhawaysan maayo hadda kuwa takfiirka oo kale de waxaa weeyaan soo dhawaysi ma leh waayo waxay caqiidaysan yihiin jamacatulmuslimiin ay yihiin oo ninkan la yidhaahdo maxamud ul cumaan inu xalay ka hadlaynay risaa'il oo qorole xarakatu shabaab calaa mafraqi ariiq markuu xagga muqadimada ka hadlay wuxuu leeyahay laqad tajamacat aljamaacat اlmuslima waxay ku ururtay waxay kuranta ururtay jamaacada muslimadda ee qabla inayni wa alaaiina ka hor labayo soddon sannadood cala saxiix ay ku ururtay bacda an fataxa allaahu basaa'ira afraadiha markii ilaahay u furay aragtida dheer afraaddeeda lilxaqi u furay waalamahum waa hanuunka uu ku hanuuniyey waalzamhu kalimata taqwa carafu alfarqa bayna alislaam waliiman waljaahiliya way kala garteen jaahiliyada iyo islaamka iimaanka waynu ka hadalnay mar hore mawduuca kelimaddan labayo soddonkaas sannadood wakti hore aynu muxaadaraad ka galnay baynu dabdiga waktigay ahayd waa takfiirku markuu soo baxay dhowr iyo toddobaatankii buu ku saleeyey taarikhdooda marka jamaacatlmuslima iyagunbaa ah wixii kale waa gaalo marka wixii noocaasa waa ahlubidac fogaaday oo iyagu markaa dee dad loo arkaya maaha maaragtay wa le soo dhaweysi in mabdaa loo caddeeyo mooyaane islaamka ay dhinac ka raacaan wanara jamaacaat alislaamiya waxaan arkaynaa alati tantahiju mujmal ictiqaadi ahlisunna ka nahji yeelanaysa ictiqaadka ahlusunnaha duuduub ahaan laa tudamu jumlatan si guud loo ceebayn maayo walaa tumdaxu jumlatan si jumlaana loo ammaani maayo bal tudamu wa bal cayd ceebeyntooda iyo naseexayntooda waxaa bimaa fiiha min akhطa'i walbidac waxay ku dhacaan ama gafa ama bidca baa loo egaya wa waa la ammaanaya oo markay ceebaysan tahay waa halkaa watumdaxu bima la amaanaya bima fiiha min alkhayri wاlgayra waxaa lagu amaanaya waxyaaba wanagsan khayrka iyo hayrata cala diini wadacwa ilayhi wa cadaawat kufaar jacaylka diinay jecel yihiin diintay ku yeedhayaan nacaybgaala taasna waa lagu ammaanaya wayakuunu qurbuna wa bucduna wuxuu aanayaa jamacooyinkaas dhawaanshahaan u dhownahay fogaanshahaan ka foganayna minhum bixasabi qurbihim wa bucdihim min hada اlmanhaj u dhowaanshaha iyo fogaanshaha manhajka ahlu sunnaha manhajkan ku hadla manhajka ahlusunaha udhawaansha u dhow yahay fog yihiin iyun bay annagaan aan ogu kala dhow yihiin wanactaqidu waxaan caqiidaysannahay ana daa'irat alislaami xadiirada iyo islaamka ayaa tajmacun aadna kulminaysa wanadcuu ilaa tawxiidi kelimat muslim baan ugu yeedhaynaa kelimadda erga islaamka ayaan dhammaantood inay mideeyaan la midoobaan ugu yeedhaynaa wa jamci shamlihim yani in cududooda iyo waxooda la mideeyo calaa manhaji alqur'aani wasuna lagu mideeyo bifahmi salafi saalix lagu mideeyo liannahu laa yaصلح akhir hadi اumة ummaddan taydu dambays ku hagaagi ilaa bimaa صalaxa bihi awalaha ilah waxeeduna ku hagtay marka jamaacadu mar kastaba waxay u taagan tahay midaynta ummadda iyo ululteeda oo ilaa markay jamaca islaamiya iyo waxay shabaab itixaad sameeyeen kasoo bilow ilaa markay ictisaamku iyo midnamo dhacday intaa waa la wadaa in dadka la isu keeno laakiin qawaacid iyo dee maarata manhaj saxa lagu lagu midoobo ayaa intaa laga shaqaynaya waa runtii mawduuc muhim ah oo inagu dadka jamacaadka islaamiga dacwaddae khayrka wada ummaddan dad badan baa diintooda ka shaqaynaya qofku inuu dadka waxay u hayaan uu quursada maaha u yidhaha anun baa saxan anun baa xaakutaa kale waa nusiyi marka innagu waxanu qaacidada ay qaar badan hadda diidan yihiin nusaxixu walaa nuhadim dadka shaqaynaya waan saxaynaa ya waan saxaynaa laakiin burburin yani nusaxu akhطaa walaa nuhadin ashkaas akhtaadan saxayna lakin shaksiyaadka diinta wadaa meesha ka saari mayno rag baa mogta hadda durbaanka waxay u qaateen in isaga un muruu soo yidhaahdo inta kalena duba la dhacaya oo le adiga adeer hama soo bixin oo khayrkii la sheegaya ka masayraya oo diinta la faafinayaan oo gole ka muraadilaacaya hebel yaanu muuqan hebel meesha baabii adeer sax maaha wixii dacwadda ay diinta ka shaqeynaya kitaabkai sunnaha faafinaya ee ummaddan wax ku biirinaya way la soo dhaweeyaa waa in ay manhajkaynu aaminsanahay diinta ahay si ummaddu ay u qaadato xaqa waa inaa maxaanku idhaahdaa dadka cumaamadaha xidhan ayaa qudhowdu isfahmaan oo ku soo dhawaadaan xaqiiqada dhinta kuso dhawaadaan oo marka dadku arkaan oo wadaadada waa iskhilaafsan ee cumaamadaha kala duwan wataa waay o idinkuwa midoobi weydee lisaan xaalkoodu annaga maxaad noo sheegaysaan baa shacabka kuleeya marka adeer khayrka ha laysku biirsado wixii wanaagsan wixii qaldan ha la yska saxo marka nusaxi walaa nuhaadim qaar baa duba u qaatayba may mayba bidcad soo dhawanaysa kuleeyihi nusaxixu lakhaa qofkan diintuu biyaystay dacwo ka shaqaynaya khayr buu wadaa waxbaa ka qaldan waxaasaa lagaa niqaashaya la saxsaxaya laakiin shaksiga diinta wada toosin buu u baahan yahay isaga in la dumiya waa baahan wanaraa atacaawuna maca annaas waxaan arkaynaa kaalmaysi maca annaas dadka in lala tacaawuno kulli albir wataqwa lagula tacaawuno bilmiisaan الsharci laa bimiisaani ahli ahwaa dadka waxaan in la tacaawuno tacaawun sharci ah oo ilahay darti laakiin miisaan ahlahwa aan ahayn qof walba wuxuu jeceliyo qaala tacaala watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ismi cudwaan waliqowli rasul lahi sal ly slam baa u daliya shahidtu eh, xilfa almuayabiin xilfigii xilf muayabiin lo odhan jiray waan soo xaadiray maca ummati adeerhadi baa la jooga wa ana ghulaam yar famaa uxibu ma jecele buu yihi ana lii xumru nacami geelakiisa cas inuu usugnaado waa ini aan kuso aan buriyo inaan geel xoola intaan qaata aan buriyo ma jecel buu waana xadiid sati saxiix ku yimi walaakin bishari buu ihi hadduu halkan wuxuu ka wadaa rasuulku dee nimankii quraysheed maalintii ay eh, ilaa shan jilib meelaa intay isugu tageen maka almukarama ay yidhaahdeen nusrat lmadluum qofka madluumkaa aan u hiilino oo ay heshiis ku galeen waa waa nuqdo aad u fiican oo qiimo badano taariikhi ah oo rasuulku qorayo gaalada waxay ku heshiisay in ninkii la dumeeye loo hiiliyo marka macnaha waa meesha ku jiraysaa oo gaalkan waxa wanaagsan haddii ku heshiya rasuulku qirayo maxaa adiga adeer kugu salliday dadka muslimiinta wanag ka shaqeyneen maxaa kutusi waayey ducaadda iyo khayrka ay wadaan inaad raalli aad ka raalli ahaato oo aad tahay alxamdulilah wax wanaagsan bay wadaan lakin waxba halka ku yar jira war waxaa la so laakiin bishardi buu yidhi marka waa laisku soo dhaweynaya tacaawunku imanayo an laa tatadarara inaanay ku dhibaatoon dacwatu ahli sunnati bidalika dacwaadka ku dhibaatoon dararan akbar dhibaato ka daran min hada alkhayr laa fi lxaali walaa fi lmaal hadda waa jog soo socotoona walcumdatu fi taxayi dalika arrintaa xadaynteedana waxaa dhaawad iyo maaragtay tiir u ah calaa kalaami ahlicilmi wabasiira ila aakhiri wabilah tawfiq subxanak allah